noo soo dambeeyey khulcigii oo saynu soo tilmaanay aq eh, sida rajaxan alaaq ahaa marka imikana alaaqii ama furiinkii axkaamtiisii ayaa uu halkan musanifku raximah اllahu tacaala ka gelaya alaaqu sidiisa waa sii dayn shayga la sii daayo ayaa alaaq la yidhaahdaa sharci ahaanna waa caqdigii nikaaxa in markaa la furo iyadoo markaa lafdi eh, lafdiga ama ereyga furiin iyo wax lamida la isticmaalayo kitaabka ilaah iyo sunnada nebigaba caleyhi salaatu wasalaam in badan ayuu ku soo arooray shareecadeenna islaamkuna way jidaysay maxaa yeelay waa loo baahan karaa oo labada qof dee ma ogaa wax hadhow toole kala qabsan doona marka hore waa laga yaabaa inay dabeecadoodu iswaafaqdo in nafahoodu ay is ogolaadaan laakiin markay wada dhaqmaan waxaa dhici karta in ay yimaadaan waxyaalo aanay xamili karin oo midkood ama labadoodiiba aanay isxamili karin ama midkood kii kale uu ka soo boodo haddii markaa la diido dalaaqa oo la yidhaahdo ma jiro aan la sharciyeynin sida diimaha qaarkood ay yihiin culays iyo xaraj baa ka iman lahaa markaa diinteenna islaamku fududeynteeda waxaa ka mid ah iyo xarajka iyo culayska oo dadka laga kor qaadayo in la baneeyey fureenka iyaduu sidaa yahay haddana waa wax la necab yahay oo inta laga warwareegi karayo ee qoyskaasi inuu dhisnaado laga shaqayn karayo waa in laga shaqeeyo maxaa yeelay saxaradii kolkii ilaahay nimankii maaragtay saaxiriinta ahaa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramayey waa kii lahaa labadii wamaa unzila cala lmalakayn min baabila haaruuta wamaaruut wmaa yucalimaani min axadi xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnat falaa takfur fayatacalamuuna minhuma nacam maa yufariquuna bihi bayna almari wa zawji soo arki mayse yacni waxay ka baranayaan oo sixirkii ah wax ay ku kala eriyaan ninka iyo xaaskiisii yani inuu dhib weyn yahay baa la sheegaya furiinku waxa kale oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ibliis shayaadiintiisa iyo ciidankiisa markuu soo diro si ay bani aadamka u lugooyaan ay u lumiyaan midba kii uu kusoo hagaago waxbuu kula tacaalaa hadhow bay markaa riboodka celiyaan mid waliba wixii uu soo qabtay anigu ninkaa saasaan sameeyey ilaa uu zinaystay kaa kale saasaan ku sameeyey ilaa uu waxaday kaa kale maarata saasaan sameeyey ilaa iyo maalan waxa weeye cid xantay wax noocaas midka markaa idhaahda anigu ninkii kamaan tegin ilaa aan isaga iyo islaantiisii kala eryayuu furay ayuu yidhahdaa anta anta waa ninka raggii waa adiga adiga ayaa ninka ragga ah ayuu markaa odhanaya markaa ilaahay subxaanahu watacaala ma jecla furiinka laakiin hadday ka fursan weydo oo noloshii la wadi kari waayo oo laysu dul qaadan kari waayo oo culays meeshii imanayo xaaladda iyadaa shareecadu way banaysay haddaba furiinkaasi haddana bilaa xad lagama dhigin xad baa loo yeelay oo saddex dalqadood ayaa ninkii xorta ahaa la siiyey saynu arki doono iyada lafteeduna waa mid waxa weya waa nooc markaa xikmad ah oo in wixii intuu gabadhii furo marka ciddaba u soo celiyo haddana markuu haddana uu furo adana uu soo celi haddana uu furo gabadhii markaa inuu markaa ku ciyaaro iyay markaa iyaduna noqon lahay alaaqii wuxuu yeelanayaa ninkii furayay waa la eegi yaa wax furi kara waxaa la eegi alfaadii wax lagu furayey waxaa la eegi maxalkii oo dee zawjadii iyo noqonaysa sidoo kale qasadkiina waa la eegi doonaa wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala isagoo zawjkii ku bilaabaya yasixu alaaqu furiinku wuxuu ka asaxaa min kulli zawjin qof kasta oo zawj ah oo xaas leh iyo xaaskiisa furi kara haddaanu xaas ahayn isaga inoo sheegi doono baaligin qaangaadh ah caaqilin miyirkiisi iyo joogo mukhtaarin ikhtiyaar leh oo aan qasbanayn faamaa gayru zawji kii aan ba ahayn falaa yasixu alaaquhu furin ka asixi maayo qofkii aan gabadha qabin inuu yidhaahdo haddaan guursado way iga furan tahay gabadhaa hiblaaye haddaan guursado way iga furan tahay hadduu yidhaahdo macno male ilan maba qabtide gabadh aanad qabin ma furi kartid dalaaqeedana ma calliqi kartid marka hadduu yidhaahdo haddaan haddaan guursado way iga furan tahay waxba kama jiraan hadduu guursado sidii unbuu uqabayaayo caadi wey wakadalika asabiyu marka isada xadiis baaba ku yimid oo laa alaaqa fi ma laa yamlik ama laa alaaqa ilaa bacda nikaax ama laa alaaqa qabla nikaax alfaad dhowra iyo duruq dhowraba uu ku yimid kolley kalaam baa ku sugan lakiin aathaar saxaabo oo dhowraha iyagana waa waa ay jiraan ibn cabaas iyabu kasu ka asaxay wakadalika asabiyu laa yasixu alaaquhu kii aan qaangaarkaba ahayn zawjba ha ahaadee alaaqiisii asixi maayo maxaa yeelay tasarufaadkiisiiba waa qof aanay shaqaynaynin oo tasarufba aan loo ogolayn waman saala caqluhu qofkii caqligiisu zuulay caaqil aan ahayn bisababin sabab uu ku zuulay yucdaru fiihi loogu cudur daarayo kalmajnuuni sida qofkii waallaa wannaa'imi iyo kii hurday walmubarsami iyo kii markaa birsaamku uu ku dhacay waa xanuunkii aynu soo marnaye qofka markaa intan maaragtay gudaha ay ay qaarkood waxay sheegaan barar beerka iyo dhcerada udhexeey inuu yahay lakin qolyahan mucaasiriintu waxay sheegaan inuu yahay eh, ri-ateynka ama ri'ada muxuu ahaa sambabka sambabka ayaa markaa eh, khilaafkiisu ama dahaarkiisa sare uu bararayaa marka dambe markaa ilaa maskaxda ayuu u gudbayaa qofkii deetana hataata ayuu hadalkiisii noqonayaa iska un daldalmayo oo aan macno lahayn kuwaasoo dhami laa yasixu alaaquhu caqligiisiiba ma jooge dee furin ka asixi maayo isagoo hurda hadduu qarwayo uu hadhadlayo heblaayina way furan tahay taasina way furan tahay dabahayo waanu hurdaa dee waxaasi waa qarow weeyaane waxba ka asixi maayaan kii waalaana waa saas oo kale waman zaala caqluhu kii caqligiisu uu ku zuulay bisababin laa yucdaru fiihi sabab aan loogu cudurdaarayn ka sakraani sida kii khamriga cabay isagoo garanaya inuu khamri yahay oo xaaraan yahay kii cabay ee ku sakhraamay iyo waman shariba kii cabay maa yusiilu caqlahu wax miyirkiisa dooriya ligayri xaajatin isagoon u baahnayn waqaca alaaqiisu wuu dhacay waqaca alaaquhu alaaqiisu wuu dhacaya waqiila ariiq baa waxay leedahay fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan oo ashharuhumaa anahu yaqacu alaaquhu kooda markaa mashhuurkii uu yahay in furiinku uu dhacayo kii istikraamay ee sakraanka ahaa muctamadka madhabku waa inuu alaaqiisu dhacayo maxaa yeelay dee waa mutacaddi caqligiisa inuu zuuliyeyna isagaa ku xadgudbay tacadigaa iyo dembigaasi rukso u siin maayaan in tasarufaadkiisa waxba la-aan laga dhigo waayo macsiyadu sabab rukso ma noqoto mar hadday sidaa tahay sakhraankii waxbaba yaanu kala garanin dalaaqiisii wuu dhacaya oo hadduu gabadhii furo saasay ku furmaysaa waan sakhraansanaa la yeeli maayo qof kasta oo markaa dawa ama wax kala cabay oo miyirkiisii sidaa ku doorsoomay cudurdaarna aan uhaysan waa wada sidaa laakiin kii cudurdaar hayste ama waxaanu khamrihay aan garanayn ama dhawaan soo islaamay inuu khamrigu xaaraan yahay aan garanayn ama dawo u baahday inuu markaa cabo ama u qaato dawadaasina dee markaa ay miyir doorinayso wakti ay suuxinaysaba oo kale deetana markii uu sii suuxayo maaragtay iska daldalmaya oo wax iskaga hadhadlaya ama markuu soo miyirsanayo hadhadlaya laakiin caqligiisa aan weli joogin kuwaasi cudurdaar bay leeyihiin oo iyaga furiinkoodu sidaa ku dhici maayo wuxuu yihi waman ukriha qofkii la qasbo bigayri xaqin xaq darro qofkii lagu qasbo bitahdiidi bilqatli qasabkii muxuu ku dhacayaa bitahdiidi in loogu goodiyey bilqatli dil waan ku dilaya haddaad gabadha furigoodu aw ilqaci ama in xubin laga goynayo aw idarbi lmubarixi ama garaac dhaawac u geysta oo nabar u geysta laa yaqacu alaaquhu ama laa yasixu alaaquhu ninka isaga ah furiinkiisu ma dhacayo oo dee waa mukrah waa qof qasban qofkuna kol hadduu qasban yahay waata markaa waxa weeyaan laga cafiyey ee nabigeenu alayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inuu saamaxan yahay xadiidna waaba kusoo arooray alaaqa si gaaro laa alaaqa fii ilaaq laa alaaqa fii iklaaq iqlaaqa culimadu waxay ku fasireen ay ikraah sida khaaabi iyo keyrkiiba ay ku fasireen waxa weeye furriin ma jiro iyadoo qofku uu qasban yahay laakiin qasabkii haddaba waa maxay qasbanaanti shuruud bay leedahay waa in qofka loogu goodiyo wax aanu xamili karin oo caada ahaan aan la xamili karin sida dil xubin laga goynayo garaac waxa weeye dee u ugeysanaya waxaa lamid a xabsigii jeelkii la dhigayo qofkii marka ciqaab in qofkii caajil ah ciqaab deg dega in qofkii loogu goodiyo oo isaga oo kale aanu xamili karin hadday doonto haba noqoto mararka qaar waxay noqon kartaa cay oo hadii qofku dee maalan qof dee mansab sare uu yahay oo aan cayda xamili karin haddii markaa wad edab daran tahay lagu odhanaya hadii uu maaragtay wixii samayn waayo maalmaxshara dhexdii dee w wuu qasban yahay baa la leeyahay xataa shatmigaasi kii aan isagu xamili karaynin ee mansibkiisu uu ka weyn yahay wuxuu noqonayaa qof markaa qasban buu noqonaya marka waa waa cuquubo kasta oo qofkani ku xambaaraysa inuu wixii markaa sameeyo xataa hadday dharbaaxo noqoto oo qofkani ay ku adag tahay dharbaaxadaasi waana inuu u malaynayo hadduu yeeli waayo in wixii la sameynayo oo qofkan u goodiyaya waa inuu qaadir yahay qof wixii awoodo waa inuu yahay in la fulinayana uu filanaya haddii uu yeeli waa u dhegeysan waa isaguna aanu iska difaaci karayn lakin hadduu iska difaaci karayo iska celi baa laleeyahy waxa uu markaa yidhi wa in ukriha waaka haddii lagu qasbo oo loogu goodiyo buu ujeedaa bidarbin qaliilin garac fudud sida dharbaaxo aw shatmin ama cay wa huwa min dhawi laqdaar isaguna uu yahay dadka sarsare sida culamadii iyo madaxdii iyo salaadiintii iyo kuwii nooca ahaa falmadhabu madhab waxa weeye madhabku waxa weeye anahu laa yaqacu alaaquhu furiinkiisu inau dhacayn u waqiila yaqac qiil baa wuxuu leeyahay may waxaan waa wax fudud oo la xamili karo ha iska adkaysta intaas waxba yeeli mayse laakiin muctamadka waxa weeyaan arrintaasi culays iyo xaraj bay ku noqonaysaa markaa isaguna mukrah buu sidaa ku noqonaya waa wixii markaa isaga lagu sameynayo waxaa lamida baa la yihi haddii ubadkiisii wax lagu sameynayo ama waalidkiisii hadii lagu yidhaha baan dilaya haddii kale waxaa samee uu qasbay baa la qofkaasi ama hooyadaa baan dilayaa baa la dad waxaa samey wey ama inankaagii baan dilaya alwalad walwaalid madhabku markaa waxaad mooddaa inuu yahay qaarkood mararka qaarkood ba dumarka ku ohanayaan waan isdilayaa dad saa sameyn weydo marka waan isdilayaa ma aha ikraah maaha islaantaa kale iska fur bay ku tira haddii kale waan deldelay aliq zawjatika wailaa qataltu nafsi waxba taasi ikraah maaha baa lii haddaanu qofkan sidaa lihi aanu waalid ama walad ku ahay marka hadday iyadii sidaa ku tiraahdo ma ma qasbanid haddaad markaa furto way furmaysa wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wayamliku lxuru halaaata طliiqaati ninkii xorta ahaa saddex dalqadood buu haystaa liqowlihi tacaala aalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan tasriixun taasi waa dalqadii saddexaad waa la mayane waa aayadda dambe ee fain allaqahaa falaa taxilu lahu min bacduna iyadana waa la yihi nusuustana de wa way ku badan tahay dalqadaha saddexda iyo waana ijmaac in alaaqu uu saddexdaa uu yahay wa yamliku alcabdu tatliiqatayn addoonkii isagu laba dalqood unbuu leey habata dalika can cadad min asaxaaba tiro saxaabado cumar bn khaaab waa ka soo aroortay asmaan ibni zayd ibni haabit iyo ibni cumar iyo iyay wada aroortay saxaabo badan bay ka soo in alaaqu lcabdi ama yani waxa weeyaan araqiiq inuu markaa yahay dalqatayn weliba aarka zayd iyo cumaan waxaa ku sugnaa xataa hadday xaaska uu furayaayo gabadh xura ah tahay in alaaqiisu uu laba uu yahay oo alaaqa laga eegayo xagga ninka ee aan laga eegin xagga gabadha maxaa yeelay waa wax isagu uu ridayo marka hada isagaa laga eegayaa isagii wax milkigiisaa ah weeyaan isagay markaa kuxihan tahay nooca uu yahay hadhow markaa gabadhii waxay ciddo tirsanaysaa de ciddada iyagaa loo eegaya walahu an yualiqa binafsihi walahu an yuwakil inuu isagu toos u furaana way u banaan tahay gabadhii inuu cid u diraana way banaan tahay oo uu yihahdo hebelow fur oo tawkiilkii waa uu gelayaa alaaqa maxaa yeelay wax diidayaa ma jiro in wakaalo markaa waxa weeyaan la geliyo fain wakala imra'ata fi alaaqi zawjatihi gabar haddaba hadduu u wakiisho inay xaaskiisa furto faqad qiila yasixu qiil baale wuu ansaxayaa wa qiila laa yajuusu may ma maaragtay ma fulayana waa la yiri hadduu gabadh yidhahdo xaaskayga fur ma ansaxaysaa muctamadku ha way ansaxaysaa maxaa yeelay iyadaba xaaskiisaba wuu ku odhan karaa isfur bilijmaac sida soo socota inu arki doono bilijmaac iyadaba wuu ku odhan karaa isfur haduu yidhahdo isfurtana way furmaysaa de marka kol hadday yaduba isfuri karayso tu kalena way furi karaysa kan laa yajuus lihi wuxuu ka eegayaa asalkiioo dumarku dee dalaaqa gacanta kuma hayaan wakiil kale waynagii shardiyayna sixatu mubaasharatihi limaa wukila fiihi marka sixatulmubaasharadii baa meesha ka maqan buli lakin waxan lenahay kol haddii iyadaba keedii loo diri karayo kuwii dadka kalena waa loo diri karaa walilwakiili haddaba wakiilkii waxa u banaan an yualiqa mataa shaa markuu doono inuu furo ila an yaczilahu lmuwakilu ilaa kii dirsaday uu casilayo intaan lagu casilin wakiilo waad furi kartaa oo wakaaladii dee waad haysataayo wax markaa wakti ku xidhan ma aha kol hadii lagu ilaaqay wuxuu yihi wain qaala limraatii hadduu xaaskiisii ku yidhaahdo aliqii nafsaki isfur iyadii haduu isfur ku idhaahdo faqaalat fi lxaal isla markiiba ay tidhaahdo allaqtu nafsi isfuray alaqat furanta isfur hadduu yidhaahdo tafwid baa la yidhaahdaa tafwiid alaaqi ila zawjati in markaa loo bandhigo ama loo wareejiyo maaratay loo gacan geliyo alaaqii xaaska lafteedii in markaa loo gacan geliyo markaa inay isfuri karto xaq loo siiyo waa arrin banaan iyaduna bilijmac saynu sheegnay hadday markaa tirahda waan isfuray dee way furmaysaa in akharat hadday dib dhigto uma allaqat kadib ay markaa isfurto lam yaqac buu yihi dhici maayo waxaa laysku khilaafsan yahay markan uu yidhaahdo isfur ma wa ma tawkiil ba ma wakiil buu ka dhigtay oo iyadii ba wakiil isagii ka ah mise waa tafwiidoo wuu u milki siiyey oo wixiiba iyadaa ayaa gacanta uu geliyey oo iyadaaba maaragtay uu ku wareejinayo ma wareejin wareejinbaa mise waa dirsasho iyo waka wakaalad marka muctamadku wuxuu leeyay waa tamliik waa tamliik waa milkisiin u gacangelin marka dee qabuul bay u baahan tahay tamliigii wuxuu ubaahan yahay sidii hibadii iyo wixii lamidka ahaa qabuul buu u baahan yahay qabuulkiina waa inuu de ijaabkii la xidhiidha sidii tamliikaadkii caadiga ee taqaani haddaba hadday isla markiiba tiraahdo isfuray way aqbashay ka dhigan tahay saasaanay ku furantay hadday dib dhigto qabuulkii iyo aqbalkii ayaa iijaabkii kadib dhacay markaa ma furmayso ilaa an yaquula inuu yihaa mooyaane alliqii nafsaki yani mataa shiti markaa doonto isfur markaa doonto isfur hadduu yidhaahdo de markaa waxa weeye nooc tacliiq ah ayaa meeshii soo gelayo oo haba ahaado tamliiq haba ahaadee laakiin sidii aynu kusoo arkaynay khulcigaba isaga oo mucaawado ah iyaa haddana haddii mataa iyo kuwaa la isticmaalo xagga tacliiqa laga eegi jiray marka imikana sidii tacliiqa loo dhaqmaya hadii markaa mar dambe isfurto dee saasay ku furmaysaa wayukrahu waa la karaahiyeystaa an yualiqa arajulu ninku inuu furo imra'atahu xaaskiisa min gayri xaajatin baahi la-aan wax ku kalifaya inuu fura iyadoo aanay jirin inuu furaa waa karaahiyo waa inagii marka axaadiista tilmaanay xadiid kalena uu soo aror abqad alxalaal ila llahi alaaq oo dacfi xagga sanad ahaan ku sugan yahy lakin macnihiisu aanu fogeyn xalaasha ilaahay ugu neceb yahay waa furiinka marka iyadiioo aan wax ku kalifaa jirin inuu gabadhii furo inuu furaa waa karaahiyo lama odhanayo wuu dembaabay oo dembi ma aha laakiin dee arrin markaa aada u foolxun weeya fain araada alaaqa haddaba hadduu doono inuu furo ama markaa xaaja ha ku kalifayso ama bilaa xaajaba ha ahaadee fal afdalu anlaa yualiqa sida fiican waa in aanu furin akthara min alqatin hal dalqad wax ka badan in aanu furin baa fiican dalqad qura wax ka badan in aanu ku furin ayaa wanaagsan fain araada halaaa hadduu saddexda doono fal afdalu an yufariqahaa sida fiicani iyada lafteeda waa inuu kala qayqaybiyo oo fa yualiqa fii kulli uhrin markastay daahirsataba uu furo dalqatan dalqad fain jamacahaa hadduu wixii oo dhan wada rido fii uhrin uhri keliya uu isugu wada geey fii uhrin waaxidin uhri keliya jaaza way banaantahay iyaduna furiinkii waxa wanaagsan ilahay saddex dalqadood buu ku siiyey markaa saddexdaa dalqadood sida fiicani waa in aad markiiba hal dalqad u rido lacala allaha yuxdiu bacda dalika amraa ilan ilaahay wa watacaala waa muqalib lquluub waxaan aada hadda ku kala boodsantihiin markaad kala tagtaan mid waliba inuu soo waayo arkuu miyirsado uu saani u xisaabtamo ilan markan hore baa idinku dhex jira kii la soo diray ibliis sugayey ee riboodka geynayey iyaa idinku dhex jiro oo aada uma wada miyir qabtaan waxbaa yar siisiya marka kolkaa dalqadii dhacdo kadib buu mid waliba si markaa saxa uu u shawraya ayuu u fikiraya deetana kii qaldanaa waxaa dhacaysa inta badan in uu garowsado qaladaadkiisi deetana ha dhowtoole wadahadal iyo muraajace iyo wadaxaajood iyo hawla timaado dee haddaad saddexdiiba iska wada rido maxaa wada wadaxaajood ka iman markaa si markaa aad khatu rajca u samaysata meel aad ka soo noqon karto markiiba hal dalqarid saasa afdala haddaanad yeelayn oo saddexdii inaad riddo aad doonayso bal haddaba waxaad u qaybisaa adhaartii ciddadii u qaybi kolka hore iyadoo daahir horta darqad fur hadhow haddana markay mar labaad daahirsato fur dalqada kalena mar saddexaad markay daahirsato de waa waxbadii markaa udambeysay bay noqonaysaa durigii udambeeyey kaa isagana iyadana markaa waxweyaan ku fur khilaafka culamada markaa diidana waa xaaraan saddexda in meel la isugu geeyaalana adigoo ka cararayo ka baxsanayo hadduu taana diido oo alaaqii hal dohri isugu geeyo saddex baad iga tahay saddex baad igaga furan tahay ama waad iga furan tahay oo tii labaadna waad iga furan tahay oo tii saddexaadna waad iga furan tahay ama intuu maanta furo berina furo saa dambana furo waa waxa weya way dhacaysaa waa wax aan fiicnayn laakiin xaaraan ma aha calaa madhab imaam shaafici raximah llahu tacaala madhabka imam shaafici siduu yahay xaaraan ma aha waanay dhacaysaa abcan inay dhacaysaa waa bilijmac waa ijmaac qolyaha qaarkood baa kelmadda ijmaca ka yar xanaaqaya masalada marka saas la yidhaha lakin ijmacan ka hadda waa ijmac saxaaba khilaaf dambe wuu jira laakiin khilaafka dambe laa yuair kol haddii ijmac ka horeeye oo meesha ijmaacu saxaaba uu yaallo macno ma sameynaya khilaafka dib ka yimi markaa dee sax maaha inaad markaa qofkii ijmaac masalada uxujaystay aad ku xujayso waxaa khilaafay fulan baa khilaafayo fulan baa khilaafayo imaam nawowi baa sheegay culamadu inay isku khilaafeeno ha taas waa la wada ogyahay markaa ijmaaca laga hadlaya fahm waa ijmac saxaaba bacda inciqaad ijmacna khilaafka dib ka yimaada ictibaar male akar min ishriina saxaabiyan baa laga soo wariyey in alaaqa saddexda ihi oo saddexdu saddex tahay shiicada ayaa qabtay in dalqad saddexda dalqood ay dalqad tahay madhabu shiica wey laakiin culamadii ahlu sunnaha ee saabiqiinta ahaa laftooduna sidaa ay ku ijmaacday bay wada qabeen marka midhan mid iyo laba iyo saddex iyo wax noocaas qarnigiiba malaha mid iyo laba iyo wax noocaasa ah laga soo naqliya laakiin culamadii ummaddu saasay qabeen saas daraadeed saddexdii daqo way dhacayaan hadday markaa saddexdii dhacaan de meel aad ka soo noqotaa ma jirto ma dembaabaysaa madhabka imam shaafici waa maya maxaa yeelay dee waxaa sugnaatay waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam in dumar saddex dalqadood lagu furay nebiguna calayhi salaatu wasalaam aanu qabsanin qofkii aanu ku odhanin waa dembaabtay hortiisa ayay ka dhacday markii lacaanka ninkii saxaabiga ah xaaskiisa la galay waxa weeyaan saddexdii dalqood buu ku furay dabcan mufaaraqadiiaba dhacday dee saddexda uu riday waxba macno ma samaynayso laakiin haddana de hadday dembi tahay dee waa lagu qabsan lahaa in lagu qabsanya lama sheegi fain jamacahaa fii uhrin waaxidin jaaza marka way banaan tahay laakiin waa arin aada u foolxun wayaqacu alaaqu calaa halaathati awjuhin furiinku sidiisaba saddex qaab ayuu u dhacaa buu ku yihi yani saddex derajo ayuu kala leeyahay alaaqi sunnati sunnada alaaqeedii waana kii yani xalaasha ahaa ee aan dembigu ku jirin wa huwa waxa weeye an yualiqahaa gabadhii inuu furo fii uhrin iyadoo daahir ah oon dhiiggii qabin lam yujaamichahaa fiihi aahir waktiga ay daahirka tahayna aanu u tegin sidii dhiiggu uga go-ay aanu markaa wax markaa jimaac ah aanu la samaynin hadduu markaa sidaa kufur labadaa shardiyadoo la helay waa daahira dhiiggii ma qabto sidii ay u daahirsatayna umu dhawaan oo ma maaratay ma ma jimaacin hadduu furo markaa alaaqaasi waxaa la odhanayaa waa alaaq sunna yani waa waa alaaq saxa wey oo saxda waxaa laga wadaa yani aan lagu dambaabeyn wa alaaqi lbidcati iyo furiinkii bidcada waa wejigii labaad isna waa maxay wa huwa an yualiqa markaas kana waa laga wadaa bidcada laga sheegaya maanta yani waa mukhaalafat shariica shareecadii baa la khilaafay saasaa loo jeeda waa lagu dambaabey wa huwa waxa weeye an yualiqahaa fi lxayd iyadoo dhiiggii qabta inuu furo min gayri ciwadin ma haysan miya min gayri ciwadin ciwad la-aan an yualiqahaa fi lxaydi min gayri ciwad iyadii aan waxba dhaafsanin oo aan arrintu khuluc ahayn in uu ku furo dhiigga xaaraan weey lixadiid ibni cumara radia allahu tacaala canhuma markii uu gabadhiisa furay xaaskiisa furay iyadoo dhiiggii qabta dee waa tii lagu qabsaday ee soo celi iyadoo aahira furtaasa ilaahay ina faray faaliquuhuna liciddatihinna ciddadooda u fura ciddadooda waa kii de waa markay ciddada ay gelayaan oo ciddadii ay tirsanayaan lakin iyadoo xaydkii ku jirta haddaad furto dee ciddadii ma bilaabmayso markay daahirsato ciddadii bilaabma faaliquuhuna licidatihina bu ilahay leyi ay libtidaai ciddatihin waxaad u furtaan si ay ciddada u bilowdaan markiiba laakiin iyadoon ciddadii bilaabanaynin ee sugaysa taas ciddadii ku dheeraysay taasi markaa ma banaana aw fii uhrin jaamacahaa fiihi min gayri ciwad ama dhiig ma qabte waa daahir e laakiin wuu jimaacay oo waa uhri uu dhexdiisa jimaac dhacay khulcina arrintu ma aha haddii aanay khulcina ahayn uhrig dhexdiina u fur lakin uhrigii jimaac dhacay iyaduna waa bidco oo nabigu alayhi salaatu wasalaam ibnu cumar xadiidkaasi markuu yidhah la soo celiy muru falyuraajicha uma liyumsikha xataa tahura uma taxiida uma tahura fain shaaa amsaka wain shaaa allaqahaa qabla an yamasahaa qabla an yujaamica hadduu doono furo ha intaanu u markay daahirsato saasaa markaa xadiidku ah waxaa markaa meesha kaaga baxday mukhtalicadii tii iyadu khulciga samaysay khulcul khulculajnabigii halkan unbuu soo gelaya lakin khulciga halkan laga hadlaya waa khulcigii maca zawja hadday iyadu khulci dalbato oo iyadu ay ogolaatay in markaa la khulco dhiiggiiba ha ku jirto ama duhri la jimaacayba ha noqotee waa caadi baa la yidhi oo ma noqonayo bidca ma noqonayo sababtuna waxa weeye kol hadday iyadiiba lacag ka bixinayso de iyadii baa ogol inay maarata dalqadu ku dheeraato inay xidadu ku dheeraato xaaladeeduna inay adag tahay ayay sheegaysaa inay maa macal lacag hataa dhaafsanayso taa waxaa ka duwan hadday ku tirahdo ifur oo tirahdo daahirsati oy tira waxba yaanan daahirsanin aanaa ogola ifur laakiin khuluc may dalbanin furin caadiya dalbatay ma furi kartid marka ma furi kartid dabcan xikmad weyn baa ku jirta in sidan furiinkii la yidhaahdo waa la cidhiidhiye cidhiidhi baa la geliyey furiinkii waxaa maaragtay waxa weeyaan xikmaddu ay tahay in dee guriga dhisnaado marka markaad isku kacdaan haddaad markiiba fur aad furi lahayd oo markaaba lagu ogolaan lahaa dee reeruhu way dubi lahayn laakin shareecadu way kuxidhay ma ma furi karti ba lagula imika goormay daahirsatay horta waa in horta iska eegto dhiiggii bay leedahay da dhiiggii la sug in furta iyadoo karsale dee sug dhiig oo kaa dhamaaday khalaas heshiisaba intaan dhigi dhamaan ama iyada iyo daahir ahoo laakin dee maaragtay lajimaacay oo layska soo wada joogay baa saacad la isku kacay imika ifur de ma furi kartid baa lagu leeyahay maxaan ku furi waa waa inaad horta dhiiggii kaa yimaado ood haddana daahirsatid markaa kadib ay noo ahaato iyadana dee heshiiskii baa kasoo horeynaya saasay markaa reerihii ku waktiga markaa wax la furi karaaba wakti kooban ayuu noqonaya wuxuu yihi walaaqu laa sunata fiihi walaa bidcata nooa walaaqin laa sunata fiihi dalkii hor marat marka inaan mubtadiya waba toona qadarayni wayaqacu alaaqu calaa halaaثati awjuhin alaaqi sunati waalaaqi bidcati walaaqin laa sunata fiihi walaa bidca wejiga saddexaad u dhici karaa waa alaaq aan sunne iyo bidca toona lahayn laa laa walaa yani laa sunata fiihi walaa bidcata wa huwa waxa weeye alaaqu sakiirati gabadhii yarayd ee aan qaangaadhinen dhiigba weli helin hadday doonto sakiira yaanay ahaaninba waa waxa weya waa allatii lam taxid gabadha aan weli dhiig helin iyadoo qaangaadhay baa laga yaaba in dhiigi ka habsaamee alaaqeedii wey walaayisati tii dhiigu ka istaagu ka dhammaaday dhalma daysay iyadana alaaqeedii wey walati stabaana xamluhaa ta inay uur leedahay ay caddaatay iyaduna nooca waxa weyaan noocan saddexaad wey furiinkeedu wagayri lmadkuuli biha ti aan lala aqalgelin en weli maaragtay jimaacba aanu dhicin markii la mehersaday aan weli maaratay laysla aqalgelin iyaduna furiinkeedii laa walaaga weeyaan imsuu halkaa sheegay afar taasuu kuu sheegay soo maha sakiiriya aisi iyo xaamila iyo xaamil iyo hayr lmadkuul ba mukhtaricadiina ku darso mukhtaricadiina ku darso kuwaasi waxaa la odhanayaa laa walaa waa marka aynu nikaax saddexdaa uqaybin marka kuwan maxaa se loo yiri dee iyadu xaalad bidcaba male gabadhan sakiirada gabadhan maaratay weli dhiiggiiba helini bidcaba male kol haddaanay bidca lahayn sunana la odhan maaye baa la yidhi oo markaa bidco iyo suna la isqaabilsiinayaayo tii ay bidcadu ka suuroobeysay ayaa marka bidcadii laga baydho oo sidii kale loo furo la odhanayaa waa sunne laakiin tii aan bidcaba lahayn dalaaqeeduba waxaala keli ah laa walaagaas bidciyo sunatona ma odhanayaan culamada qaarna dalaaqaba bay u qaybiyaan bidca iyo iyo sunna deetana bidcadu waxay noqon tahay aanu soo sheegnay sunaduna waa alaaq kasto isagu xalaalo mar kastoo laga badbaaday oo maa lixdan ataa ay kamid ta shantan ay ka tahay waxay noqonayaan sunna ilan waa alaaqa xalaasha ee banaane aan wax xaaraana aan lahayn gabadhii uurka lahayd waa la furi karaa wakti kasta tii sakiirada ahayd ee aan weli dhiigba ka iman waa la furi karaa tii aayisada ahayd waa la furi karaa saas wey wuxuu yihi wain kaanat xaamilan hadday uur leedahay oo faxaadad ay markaa dhiiggii caadada hesho calalxamli iyadoo markaa uurkiina le iyadoo uurkii leh hadday dhiiggii caadadana helayso fa allaqahaa fi lxayd deetana xaydka dhexdiisii uu furay falmadhabu anahu laysa bibidcati madhabku waxa weeyaan inaan alaaqaasi bidca ahayn lan waa xaamile xaamiladu laawalaa bu ah alaaqeedu xaamiladu laawalaa bu ahaa marka mar hadduu sidaa ahaa waxba ma noqonayo bidca ma noqonayo ilan isagoo jimacayba waa kan furaye wa qiila qiil baa le huwa bidcatu waa bidco leanno xayd baa meeshii yaalla markaasuu ku furay markaa bidcuu noqonaya markaas xaggaasu ka ega lakin muctamedku waxa weeye wax markaa meeshan laga baqanaya tatwiilulcidda cidda markaa dheeraanaysaana ma jirto leanna ciddadeedu waa intay dhalaysa un ama umulayso walaa ima fi ma dakarnaahu waxaa aan furiin soo sheegnay midna laguma dembaabayo ila fi alaaqi lbidca kaa bidcada a mooyaan alaaqulbidcaha ayuunbaa dembiya laakiin intii kale aynu sheegnay in saddexdiiba la wada furo hal mar in la qayqaybiyo kolba maarata dalqad la furo xaaja la-aan in la furo waxaasoo dhan qaar de makruha waynu sheeg laakiin dembi kuma jiro ilaa fi alaaqi lbidca kaasunbaa isagu xaaraan noqonay waman alaqa gabadhii ku isagoo masalan iyadoo dhiiggiila hadduu furo oo kale ustuxiba lahu an yuraajicahaa waxaa loo sunneeyaa in uu soo ceshado ayaa mustaxaba lixadiis ibni cumara radia allahu tacaala canhuma xadiiskii ibni cumar markii cumar radia allahu canhu uu nabiga u yimid uu ku yihi ninkii ibni cumara waxaasuu sameeyey gabadhiisii oo dhiiggi xaaskiisii oo dhiiggiilabuu furay wuxuu yihi murhu falyuraajichaa amar sii ha soo eli ceshadee amar sii ha soo ceshadee marka dee waaba amare maxaa wujuub loogu xambaari waaye waxa la leeyahay de waxaan waa guur guurkuna markiis horeba waajib mu ahayn inaad guursataan marki horeba waajib ahayn inaad soo ceshataana iyaduna ma waajibayso bal e waxabay leeyihin halkan qacdadii usuuliga ahayd almru biاlmri bishayi hal huwa mru bالshay hal ilmru biاlmri bالshayi mru bihi in qof lagu yidhahdo qofkaa waxaa amar may ka dhigan tahay in kan soo diray uu amray oo markuu nabigu leeyahay murhu falyuraajicha cumarow ibnu cumar amar si ha soo ceshadeey taas ma ka dhigan tahay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ibn cumar amar ku siiyey inuu soo ceshado mise kama dhigna isaga nabiga amarkiisu wuxuu gaar ku yahay cumar isagoo cumar buu amar siiyey nabigu alayhi salaatu wasalaam cumar ayuu amar siiyey ah inuu amro ibnu cumar inuu soo ceshado markaa ibnu cumar ya amraya cumar baa amraya cumarna nabiga amray alayhi salaatu wasalaam nebigu markaa ibnu cumar miyuu amray waa markaa waa masale usuuliya weeyaan usuuliyiintu way isku haystaan halilamru bilmri bishayi amru bihi yani bishay cid markaad ciddaa waxaa amar tiraahdo adigu ciddii miyaad amartay mise maad amrin waliba waxaa bay rajaxaan annahu laysa biamrin bihi inaanu amar ahayn calaa ayati xaal masalada usuuliga ahna halka way soo gelaysa xadiidka wuxuu yihi wayaqacu alaaqu bisariixi walkinaayati alaaqu wuxuu ku dhacaa ereyadii qayaxnaa iyo kuwii maldahnaa labadaba fasariixu ka qayaxani aalaaqu waa kelmada alaaq af carabiga marka la joogo wsaraaxu iyo kelmadda saraax iyo wlfiraaqu saddexdaa kelmadood weeyaan marka af carabiga la joogo kale marka la joogana waa alaaqa tarjamadiisa keliya labadan kale maya oo de af soomaaliga furiin noqonaysa kelmadda furiin soomaali waxay noqonaysaa waa alaaq tarjamadeedii sariix bay noqonaysaa saraax waa sii dayn firaaq waa ka tegid markaa iyagu afafkii kale bay leeyihiin ku noqon maayaan sariix saddexdan af carabiga waxay sariix u noqdeen dee alaaq isaga waaba lagu ijmaacsan yahay saraax iyo firaaqna qur ku soo arooreen waanay caan baxeen fasarixuuhuna saraaxan wasarixuuhuna saraaxan jamiila famaticuuhuna wasarixuuhuna umatickuna wa usarixkuna fatasriixun biixsaan qur-aankii bay ka buuxaan fa aw faariquuhuna bimacruuf marka firaaq iyo saraaxi iyaguna qur-aankiina waa ku jiraan waa maarata kusoo arooreen carabkiina waa ku caan baxeen walow aanay sidaa alaaq usii caan bixin saas daraaddeed saddexdaasi bay yidhaahdeen af carabi ahaan waa sariix faidaa qaala markuu yidhaahdo anti aaliqun hadduu yidhaahdo af carabigii aw muallaqatun ama af soomaaliga uu yidhaahdo waad furan tahay hadduu yidhaahdo saas bay labadaas somaali noqonayaan aw allaqtuki waan ku aw faaraqtuki waan ku badaa somaali noqonaysa waan kaa tegi ma noqonayso sariix ma noqonayso aw anti mufaaraqatun aw saraxtuki aw anti musaraxatun intaasoo dhan ba alaqat gabadhaasi furantay wain lam yanwi waxba yaanu hadduu doono maskaxda ku qabanin in ay furanto yaanu maskaxda ku qaban ba hadduu doono waad furantahay hadduu yidhaahdo waar maxaa maskaxdaada ku jiray maxaa an sii daayey wuli maanaa ka fikirayba khalaas furanta marka laakin waa in waxaa la shardiya saynu arki doono kelmadda macnaheeda inuu garanayay kelmadda inuu ku dhawaaqana uu ku galay oo qasdu nikax waa lagama maarmaan qasdi waxaan jeeda qasdu alaaq qasdu alaaq qasdu lafdi alaaq bimacnaahu lafdiga alaaq in macnihiisii loogu tala galay oo yani qofku uu macnihiisii u garanayay waa lagama maarmaan laakiin maxaan furiin inuu inay gabadhu iga furanto maan doonayn bu waan kaga yarnixinayay uule waad furan tahay waan kaga yarnixinay uule inay furanto maan doonayn taasaan macno lahayn kol haddaad way furan tahay macnaheeda ma garanaysay ha inaad ku dhawaaqdo ma ku tala gashay ha waan ku tala galay bas intaasaan ugu fulan laakiin ha ulamaan jeedin inay furanto iqaacu alaaq ma ma niyoonin taasi wa kasoo qaad male fain iddacaa hadduu sheegto anahu araada alaaqa min min wathaaq in ay xadhig ka furan tahay waad furan tahay de waxaan ujeeday xadhiggii kugu xidhxidhnaa waa lagaa furfuray aw firaaqan bilqalb ama u jeeday waan kaa tegayda firaaqda uula jeeday yani qalbigaygii baa kaa jeedsaday oo kaa faaruqay aw tasriixan min alyad waan sii dayntana waan kaa sii daayey tasriixda hadduu sidaa lam yuqbal qawluhu fi lxukmi ila saddexdan af carabigii waa sari sariix wey waa ereyo qayaxan oo furiin una haddaba qaadigu fi lxukm lam yuqbal fi lxukmi yani waa qaadigu qaadigu warkiisaa ma dhegeysan hadday arrintu maxkamadda gasho lama dhegeysanayo ilaa haddii kale mid kastoo wax furaaba wuxu odhan umaan jeedini axkaamtii baa lagu ciyaari wayudayanu laakiin waa diintiisa ayaa loo xil saarayaa ama loo markaa waxa weeyaan wakiilanaya fii maa beynahu wa bayna allahi caza wajal isaga ilahay wixii ka dhexeey haddii dee yani waxa ay runtii tahay ilahay wuu ogyahy soo ma inay runtii tahay inay beentii tahay haddaba yudayan yani xagga yani xaqiiqa ahaan isagii ilahay waxaa ka dhaxeeya waxa weeye haddii uu sidaa ujeeday way anfacaysa oo gabadhi ka furmayso hadday runtii tahay qaadigu inay ka furan tahay buu xukumaya laakiin xaqiiqa ahaan hadday runtii tuu sidaa u jeeday ka furmi mayse hadduu iyadii sasabtu yidha wallahi saasaan ujeeda rumaysato wuu iska wada joogi karaa wiil markaasi marka haddana haddaanay haddaba xalig ku xidhxidhnayn baa layihi haddii iyadoo xalig ku xidhxidhnayd intuu furo furo furo furo haye dee waad furantay dhaqaaq u yidhaahdo markaa waa caadi ba waa lageysanaya hadduu yihahdo de umaan jeedin anigu yani anaa kufuriga ma jeedine xadhiggii baan kaa furfuray iyaan ula jeedaa markaa de waa la rumaysanaya ilan meesha waxaa jirta xaalad isagii markaa taageereysa walkinaayaatu hadaladii qarsoonaa ama marka maldahnaaye aan qayaxnayn ka qawlisa inu idha anti khaliyatun waad maran tahay wa beriyatun beri baa tahay wa batatun waad go tahay wa batlatun waxaa tahay iska saahidad oo kale batuul waa ti markaa de maarata guurkaba ka saahiday batlatun baa tahay markaa yani waxa weeye mid markaa guurkeeda yani guurkeedii ama guurka laga ilaaliya aan la guursan oo nikaaxeedii laga tegey wabaa inum baa tahay mid markaa laga faaruqay oo yani waxaa loo jeeda markaa mid yani faariqa ah oo ninkeedii ka tagtay saa kaga go wa xaraamu xaaraan baa tahay wa anti kalmayitati bakti baad iga tahay oo kale ama waad iga dhimatay oo kale odhanaya de wactadi waa iska de way maarata way noocyo badan yihiin qolo waliba wix iska leedahay wactadi ciddo tirso wastabri'i ishubso yani inaad uur leedahay kale socotay wey wataqanaci iga xijaabo yani iga maarata masar iga xidho qinaacu wiii de madaxa lagu xidhanay laakin yani iga xijaabo markaa de oo kale iska noqonaysaa wastatiri iyaduna waa saas oo kale isxijaab isastur watajaracii dhadhami kakabo oo kale weeyaan dhadhami marka maxay dhadhaminaysaa de waa furiinkii iyo culeyskiisi ubcudi fogow uczubii tag ama uqrubiina waa la yidhaahdaa oo isku midun iyada lafteedu ama maaragtay yani waxa weeyaan waxaad noqotaa qof qariiba bilaa a bilaa zawja idhabi tag ilxaqii biahlik reerkiinii u tag wa xabluki calaa haaribiki xadhigaagu duudkuu kuu saaran yahay wa anti waaxidatun keli baa tahay iyo wamaa ashbaha daalika wixii waxaa lamid ahoo dhanba waxaasoo dhami waa kinaayaat waa hadal furiin loogala jeedi karo laakiin aan ku maarata aan qayaxnayn aan ku caddayn laakiin furiin dareensiin kara haddaba kuwaa faina waa bihaa kinaayaadka hadduu ula qasto aطalaaqa furiin waqaca u dhacaya furiin hadduu ula qasto furiinkii saasuu ku dhacaya wain lam yanwi haddaanu ula qastina lam yaqac furiin ku dhici maayo oo inama aacmaalu biniyaati diiban tan ka shaqeyn nabiga alayh الsalaatu wasalaam ayaanu haynaa isagoo yihi ilxaqii biahliki reerkiini uta gabadh markaa furayay nebigu aleyhi salaatu wasalaam kacab ibni malikna isaguna gabadhiisi markii la yidhi maarata markii eh, dagaalkii tabuu ka habsaameen ee deetana la go-doomiyey sad eh, maarata kontonkii habeena ay go-doonsanaayeen ee salaantii wax walba laga xidhay markii ay mudda socotay oo waxyigii soo degi waayey xaasaskoodii waxaa lagu yihi iska ilaaliya yaanay idiin dhawaanin saddexdii nin maxay kala ahaayeen ha waa maka maka markaa muraarat bn rabiic iyo kacb ibn malik iyo hilaal ibn abi umay maka way markaa ku ay ay ku sheegeen miimka waa muraara kaafkuna waa kacb ha-duna waa hilaal marka saddexdii nin xaasaskoodii waxaa la yidhi yaana idin dhawaan deetana kacb muxuu ku yidhi ilxaqii biahlik ood reerkiini tag dee furiinna may ahayn marka iyadoo furiina ilaqiib iyo ahlka waa lahaya iyadon ahaynna waa lahaya marka maxay kala duwan yihiin dee niyadii u kala duwan yihin wuxuu yihi wain qaala laha haduu ku yidhaahdo ikhtaarii dooro fa huwa kinaayatun waxa weeyaan kinaayo taftaqiru ila alqabuuli fi lmajlis una baahan mijliska inay ku aqbasho calى mansuusi naska shaafici siduu yahay wa qiila waxaa la yidhi taftaqiru ilى اlqabuuli fi اlxaal mayane majliska oo dhan ma ahee ilaa inta la wada fadhiya maayo waa isla imikaa la doonaya ikhtaariidu waa kinaayat fi tafwiid tafwiidka aynu soo maraynay aayad in gabadha lagu wareejiyo furiinka oo isfur ku siiye markaad tidhaahdo de waa tafwiidki waa furiinkii od iyada u gacan gelisay waana kinaayo oo haddaad dee alaaq ikhtaari waa dooro un imika maad odhanin maarata ataa ikhtaari nafsaki naftaada dooro laakin maad odhan de kelmadii alaaq ma aha firaaqna maaha saraaxna ma aha marka waxay noqonaysaa kinaaya fi tafwiid aliqii nafsakina waa sariixi haddii markaa deetana ay tiraahdo ikhtartu nafsii naftaydii baan doortay oo labadoodiiba ay saa ku niyoodaan de waxay noqonaysaa markaa alaaqi wa dhacaya labaduba hadday alaaq doonaya haddaba goorma ayaa qabuulkeeda tafwiidkiibaa markaa xukunkan caam u yahay tafwiidku qabuul buu u baahnaa aqbal buu u baahnaa aqbalkaasina waa inaga in waa filxaal waa inaga in waa calalfawr waa deg degdegaasi waa ilaa intee ma inta majliska la fadhiyo o dhan ba mise waa markaa uu ku hadlay isla markiiba inay raaciso naska shaafici waxaa laga fahmaya inuu leeyahay majliska oo fi lmajlis buu cabiray marka in inta majliska la fadhiyo o dhanba ay xaq u leedahay in ay inta waxoogaa ka fikirta ay marka dambe doorato iyaa markaa meesha oy isfurto iyaa kasoo baxaysa lakin waxaa leey me nasku imamsaa uma jeede fi lmajlis wuxuula jeedaa un yani waa fi lxaal fi uu leeyahy wuxuu ugala jeedaa fi lxaali saasaana muctamada ila wixii waa tamliik fain qaalat haddaba hadday tiraahdo ikhtartu doortay dooro buu yidho doortay bay tihi wa nawaya alaaqa labadaba niyadoodu waxay ahayd furin oo markuu dooro naftaada lahaa yani isfur haddaad doonaysa buu ujeeday iyadu markay tihi waan doortayna yani waan isfuray hadday ula jeeday dee dhac wain lam yanwiya labaduba hadaanay dalaaq niyoon aw axaduhuma ama midkood aanu niyoon midkoodna uu niyooday lam yaqac dalaaq dhici maayo ilan iijaabkan iyo qabuulkan uu ka rakibmaya labadiiba markaa waa in dee niyadii laga hela haddii labadiiba ni laga waayo ama mid ahaan niyadii laga waayo ilan wixii sariix maahe ma jirayo halkaa alaaq lakin haduu ohan lahaa aliqii nafsaki fa qaala nafsi de way furmaysa wa waa sariix wain rajaca fiihi hadduu ku noqdo qabla alqabuuli intaanay aqbalin saxa rujuu rujuucaasi waa saxaya dooro buu ku yihi ama maarata isfur buu yihi waan ka noqday bu dan taariya dolan waan isfurayba waan ka noqday de waa caadi isma furi karto wa qiila laa yasixu qiil baale waxaani waa tacliiqe tacliiqana de waa ti aan laga noqon jirin tacliiq alaaq haddaad gurigaa gasho waad furan tahay haddaad halkaa tagto waad furan tahay kama noqon kartid hadday tagto way furmaysa xataa dad heshiisaan markii dambe markaa kana waa nooc tacliiqa buu leeyahay furmi laakiin de waynagii soo marnayoo waa tamliik mar hadduu waxaan tamliik yahay waa laga noqon karaa sidii khulcigii mucaawadada ahaa oo kale wain qaala lahaa hadduu ku yidhaahdo ma khtarti maad dooran fa qaalad ay tidhahda ikhtartu waan doortay falqawlu qowlu isagaa la aqbalay wuxuu ku yidhi dooro ama isfur muddo kadib ay markaa unbay de maaragtay isaga iyo markaa de doonaya xaas u doonaya waa nug soonig soonigi isfuray goormaad furtay dee markaad isfurays igu tiri ismaad furin markii ila wixiina deg baa loo doonayay soo ma arrinta hadday maxkamadda gasho oo uu yidhahdo hadalka waan ku idhi laakiin markiiba igamay daba odhan waan isfuray iyaduna ay tirahdo waan ka daba idhi asalku waa maxay cadam alaaq alasl lcadam markaa isagaa la dhegeysanaya ma furmayso dabcan dee xaqiiq ahaan hadday de ka daba tiriya isla markiiba way furantahay iyagu way sog yihiin laakiin eh, de xaakimku wuxuu xukumaya anu ka hadlayna xaakimku wuxuu xukumaya inaan gabadhaasi furnay wain qaala hadduu yidhahdo maa naweyti ikhtartu waad iga daba tiriye laakiin niyadaadu alaaq may ahayno alaaq maad niyoon fa qaalad iyana ay tirahdo naweytu waa niyooday falqawl qawluha warkeedaa la qaadanaya biyamiina waa la dhaarinaya on hadii shakiyo de lagde maarata waa weeyaan uu ninkii de eh, la murmay waa la dhaarin lakin d warkeeda la qaadanaya maxaa yeelay waqasdu laafidin calaa lafdin xatim isagaa lafdigiisa la qaadanaya oo waxa weeyaan cibaaraadka qofkii ku hadlay ayaa wixii uu yidhaha waan ugala jeeday ee macquula loo raacaa iyadaa la raacaya marka wa qiila qiil baa le alqawlu qawluhu ma isagaa la qaadan maxaa liana alasla cadamu alaaq bu kan leeyay liana alasla cadam alaaq laakin walawalu asaxu maxaa yeelay maanta de xoojinaysa labadii lafdiba inay ku dhawaaqeen ikhtaari iyo ikhtartu baa lahaya isagu niyadiisii markaa ma diidana wuu ogol yahay teediina lafdigiina waa la oo maarata de qariinaa inay markaa waxa weyaan alaaqii uu dhacay niyadiina iyadii baa sheegtay saasuu ku dhacaya wain qaala laha hadduu yidhahdo aliqii nafsaki isfur faqaalat ay tiraahdo ikhtartu waan doortay wanawad alaaqna ay niyooto waqaca wuu dhacaya eeg ereygoodu inuu kala duwanaadaa mushkilad male weeyaan baa lagugu jee laguu sheegaya aliqii nafsaki buu yihi markaasay tii ikhtartu ama ikhtaarii buu yihi o markaasay tii allaqtu nafsi waa caadi labada jeer buu udhacaya wa qiila qiil baa le laa yaqacu tan dhici maayo xataa taatiya bisariixi ilaa ay sariixii keento ilan isagaa sariix keenay oo aliqii nafsaki sariix ku hadlay iyaduna waa inay markaa ku hadlay ay ku hadasho ayuu kani leeyahay oo sidii loogu dhiibey waa inay yeesho wax kala keento ikhtartu wax kali ka jawaabtay buu leeyahay eh, maarata wixii loo laga codsaday may samaynin laakin waa daciif wey wain qaala hadduu yidhahdo anti alaaqu furiin baa tahay buu ku yidhi faqad qiila waxaa la yidhi huwa sariixun waa sariix waa la waayo lafdigii buu isticmaalay wa qiila waxaa kaloo la waa sidii saxda ayde huwa kinaayatun may waa sarbe meeshan ma qayaxan ila gabadhu furiin ma noqonayse way furantaa una iyadu furiin ma noqotee hadduu yidhahdo furiin baa tahay yani furiin baad u saaxiib tahay waa lagu furay dee markaa kinaaya noqonaysa ilan carabka kumuu caddayna wain qaala hadduu yidhahdo ana minki aaliqun waan kaa furanahay isagii baa yidhi waad iga furantaha halkay ahayd ayuu wuxuu yihi waan kaa furanahay aw fawada alaaqa ilayha ama iyadiibuu ku yihi isfur faqaalat markaasay tihi anta aaliqun waad furan tahay isagii baa ku tiri fa huwa kinaayatun labada jeerba waa kinaayade ila ninka isaga lama furee iyadaa furmaysaye sariix ma noqonayo furiin qayaxan ma noqonayo kinaayu noqonayo niyu u baahan yahay laa yaqacu ilaa biniyati niyo ayuunbuu ku dhici maxaa yeelay waxaa la bedelay qaabkii u dhacay baa la bedelay marti qaabkii la bedelay oo qofkii furmaya dee waxay u baahan tahay in loo jeeday sidii markaa alaaq u dhici jira wain qaala hadduu ihahdo kulii washrabi cuno cab faqad qiila huwa kinaayatu waa kinaayo waa la yihi wa qiila laysa bish hal dhuxu yeema jirtana waa la yihi ee kinaayada waxaa u shardiya in waxaan laga dhadhansanayo furiinu jirka oo furiinkii in meesha laga dhadhamin laga dhadhamin karayo laakiin cuno cab waa furiin baa ku jira af soomaaligana wax furiinoo ku jira ma jiro saas daraadeed laysa kaasa xaggeenan de markaa aalib noqonaya laakiin iyagu kan hore raj faqad qila huwa kan asli rajaxayaano waxaad moodaa inay ka dhadhansanayeen iyagu oo kuliidani waxay leeyihiin kulii zaad alfiraaq waa waxoogaagi ambabixi cun markuu leeyah waxoogaagii lagu ambabixin jiray inuu cun leeyahay iyay markaa maaragtay ixtimaalaysaa bay leeyihin ishrabiiduna iyaduna waa sharaabkiisi unda sharaab alfiraaq kaa markaa kakaba uu leeyahy si tajaracigii oo kale faama idaa qaala hadduu yidhahdo uqcudii fadhiiso aw baaraka allahu calayk ilaahay ku barakeeyo iyo wamaa ashbaha daalika waxaas falaysa bishayin wixii markaa kaa u ekaada falaysa bishayin waxba maaha kaasi nawaa furin ha u niyoodo aw lam yoma yaan u niyoonin haddii intuu maaragtay uu yidhaahdo allaha ku barakeeyo hadhowna uu yidhahdo furiin baan ugala jeeday ma furmayso waayo waxaa la doonayaa ereygu si uu kinaayo u noqdo inuu ina dhadhansi ina dareensiiyo furiin haddaanu dareenba ku jirin ereygani furiin ma noqonayo wain qaala hadduu idhahdo anti calaya ka dahri ummi hooyaday oo kale ad iga tahay ama dhabarka hooyaday oo kale ad iga tahay waa hihaarkii wanawo alaaqa furiinna wuu niyooday lam yaqaci alaaqu alaaq ma dhacaye dee hihaar baa dhacaya maxaa yeelay maa kaana sariixan fii baabihi wawajada nafaada fiihi lam yujcal kinaayata fii gayrihi wuxuu hadduu baabkiisa sariix ku yahay baab kale kinaayo kuma noqdo markaa hihaarku dee baab dhan buu ahaa oo dalaaqa barbar socda marka lafdigiisi in dalaaq loo loola niy maarata loo niyoodaa ansixi mayso wain qaala lahu rajulun hadduu nin ku yidhaahdo طalaqta mra'ataka aطalaqta mra'ataka gabadh xaaskii miyaad furtay ma furtay aynu taa ku fasirno leano siduu isagoo wada markaynu doonayno ma furtay baa lagu yidhi war fur fur ma furtay fa qaala nacam haa buu yidhi alaqat tagtay furanta waa maxkamaddii oo kale maalan xaakimkaa ku yihi fur iska iska fur gabadha ma furtay markaasuu haa yidhi markaa eeg ma furtaydan maxay ahayd macnaheedu waa furde oo inuu furaan laga doonayay marka hadduu haa yidhi saasay ku furatay sariixna wuu noqonayaa weliba haddii laakiin la wareysanayey waaba waran horta gabadhi miyaad furtay baa la yihi markaasuu yihi ha halkaa waa istikbaar baa la waraysi bay arrintu ma furmayso hadduu been sheegin haddaan hore u furin imika hadalkan ku furmi mayso laakiin beenaala un buu noqonayaa waaba kan tur lamida kuu keeno wuxuu ku yidhi wain qaala hadduu yidhaahdo alaka zawjatu warxaas ma leedahay waa markii maalan oo kale gabadh kale laga yaaba inuu da maaragtay maadmaateeyi deetana ay ku tiri ma reer baad leedahay faqaala laa markaasuu yihi may waxba ma jiraan lam yakun shay-an alaaq horta ka noqon maayo oo nin markaa xaaskii sidaa ku furay noqon maayo beenaalun buu noqonaya mid been sheegay unbuu noqonayaa laakiin xaaskiisii uu qabay sidaa kaga furmi mayso waayo waa war beena uune de marka waxa wey furiin la ridayey ma ahayn inshaa iyo ikhbaar bay kala yihin wain kataba afwan furin hadduu qoro uu qoro halkaasu buug buu soo qaatiya qalin markaasuu wuxuu qoray xaaskayga heblaaye hebel way furan tahay waaya markaasay maxaad igala jeeday markaasuu yihi waan yar farbaranay khadkayga iyaan tijaabinay xaaladaa iyadaa waxba ma dhacayaan furiin ma jiro ka hor addaanu furiin haddaba wanawaa haduu niyooday inay sidaa ku furan tahay halkaasuu ku qoray war maxaad ugala jeedayo de waan furayey buu yii furiin baad ugala jeeday ha fa fiihi qawlaani laba qowl baa ku sugan qowl muxuu leeyahay ma furmayso oo maxaa dhacay de waxaan horta sariix ma aha oo afkii kagama hadal kinaayana ma noqonaysa buu leey kaasi oo maxaad kinaayadii ugu diiday de wuxuu leey wixii dhawa hadalba maaha waa ficil ficilkuna sariix iyo kinaayo toona ma noqdo hadduu intuu gabadhii garbaduub u qabto uu guriga ka saaro albaabka ka soo xidho uu yidhahdo furrin baan ugala jeeday may furmaysaa <laughs> ma furmayso maxay u furmi weyday leannahu furriinka maxaa la rabay hadal markaa waxaani hadal maaha bay yidhahdeen waxaan ninkan xunbuu qoraye ma hadal laakiin asaxu waxa weeye anahu yaqacu inuu dhacayo waayo qoraalku muxuu ka turjumaa de afku ka turjumaa laakiin de bixintu kama turjumayso iyadu afkii markaa turjumaanuma aha markaa tani waa kinaayo niyun bay u baahan tahay hadii niyadii la helo wuu dhacayaa wain qaala laha wain qaala laha gabadhii hadduu ku yidhaahdo xaaskii shacruki aaliqun timahaagu waa furayiin aw yaduki aaliqun gacantaadu way furan tahay aw bacduki aaliqun barhkaabaa furan waxaasoo dhan dalaqaad way furmaysa hadduu xubnaheedii iyo waaxyaheedii jirhkeedi wax kamida uu alaaqii ku sheego ishaadaa furan sankaagaa furan gacantaadaa furan ama lugtaadaa furan waxaasoo dhan hadduu yidhaahdo way furmaysaa xubin alla xubintu doonaha sheego tu qarsoon iyo tu muuqata hadduu markaa xubnaheedii sheego way furmaysaa ama uu markaa sheego qeyb sida nuskaabaa furan rubcaabaa furan waxa hadduu yidhaahdo boqol kiiba shan iyo labaatan baad furan tahay way furmaysaa ma kala harayo aalaaq laa yatabacad ma kala qaybsamo wain qaala hadduu yidhaahdo riiquki candhuuftaadu he aaliqu way furantahay aw damcuki qaar baa damuki qoryalki waa damcuki ama ilmadaadu way furan tahay buu yidhi lam tatluq ma furmayso qofka ilmadii ilmadu kamid maaha baa liyo kaadida iyo waxaan kaa soo baxaya kaa tegaya kaa ma aha e, e, aan maarata kugu samaysnayn laakin timihii waa kaa mid cidiyihii waa kaa mid e, laakin kaadida iyo candhuufta iyo ilmada iyo waxyaalaha kaa soo baxaya kaa maarata tegaya kuwaasi kaa mid ma aha saas daraadeed hadduu yidhaahdo ilmadaadu way furan tahay ama candhuuftaadu way furan tahay ama kaadidaadu way furan tahay waxyaalahaasi furiin ma noqonayaan baabu cadad الطalaaqi wاlاstihnaai fiihi aan iga raacina mise waaya halkaa iskaga jooga in sha allahu salى اllahu wasalam alى nabiyina mxamedi allahu alam hadduu yidhaa ninku mar kasta oo aan ku arko waad iga furan tahay aragguna waa lagama maarmaan marka khulci ku fur idinkoon is arkayn ma odhan karnaa dee ha saasay noqonaysa iyagii is arag inuu khulco markuu khulco kadibna uu dib usoo guursa saynu hore usoo sheegnay ayay markaa xalku noqonaya nacam m hmm. waa isku mid labada jeerba waa qiraal qiraal way noqonaysaa waa sax haddaa dhow maxkamadda tagto oo laba markhaati ninkani qirtay dee waa sax oo dee dalaaqii wa waa lagu xukumay inu hore u dhacay lakin waxaan ka hadlaynaa hadda hadalkani furiin ma yahay had maydi imika hadalkan ma ku furmaysa ila waa way ka duwan tahay inaad qirayso wax hore u dhacay iqraarku waa maxay iqraarku waa wax hore u dhacay oad ka warramayso waa ikhbaar isaga laftiisu laakiin furiinka iminkaad samaynaysaa kan marka iminka ma hadalkanay ku furmaysaa mise kuma furmayso hadalkan hadalkan waxba kuma furmayaan laakiin haddii dee isagu hadda uu qirtay furiin hore inuu dhacay buu qirtay beentiina way noqon kartaa runtiina way noqon kartaa hadday beentii tahay de waxba kuma dhicin lakin hadday maxkamadda arrintu gaadho maxkamadda waxay kumaysaa inuu furin hore dhacay naam